adduunyada baraftankii bilowda bilowgii dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka waana arbaco sanadku waa ka barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magalada muqdisho waxaanu ku eegi doonaa qodobooyin ka mid yihiin xalay baarsha taakaya loo dhigay kooxda kubadda cagta maloorka ayaa taaka u dhigtay sidoo kale waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta yuventus xalay hal gooli waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta leje sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta munited saddex gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta crystal palace iyagoo weliga eh, kale ee eh, usoo gudbay f kaabka ama karawo kaabka sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulmada la ciyaari doona caawa kooxda kubadda cagta real madrid oo ciyaari doonta oo waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta las balmas iyadoona sidoo kaleet kooxda kubadda cagta jerun haddii ay garaacdo kooxda kubadda cagta falyaal ay horyaalkada liigaha gacanta ku dhigi doonto sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kale ee jira talyaaniga inter milan iyo sasulia wada ciyaari doona sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta napoli iyo udinese wada ciyaari doona sidoo kale waxaynu eegi doonaa koobka warkaabka kooxda kubadda cagta chelsea garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta brighton sidoo kaleeta waxaynu eegi doonaa kulanka xisaab badan ee udhexeeya kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle sidoo kaleeto arsenal iyo barefordna ay wada ciyaari doonaan suuqa kaliibsiga ayaynu eegi doonaa kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kulmadii la ciyaarey aynu eegeyna iyadoona kulamo xiiso badan caawa la ciyaari doono baalsha xalay barbaray ama ah, ay la gashay kooxda kubadda cagta maloorco iyagoo markaasi dabcan laba iyo laba ay la galeen kooxda kubadda cagta ee eh, maloorco baalsha waxa ay kusoo galeen shaxdan iyadoona eh, kooxda kubadda cagta barcelona ay xalay keedka geliyeen ciyaartooydoodii sida roberto lowendiwiski joles conde christensen iyo ciyaaryahaanka dhowaan ay markaa aadka u daadiyar ee lemina yamaal eh, markaynu eegno balsha waxay kusoo galeen weerarka rafinha feran torres iyo joao falakis sidoo kale ikay gundogan ninka lagu magacaabo romeo iyo gafi joao cancelo ronaldo aruqow ninka lagu magacaabo inago martines iyo weliba balday iyo weliba ninka lagu magacaabo tenis tergan gool koowaad markaynu eegno malorka ayaa bilaabay oo gool koowaad waxa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo muriki kadib ciyaarta markay maraysaba afartan iyo ko ayaa barbaraha keenay kadib ciyaaryahanka muruqiga bareejeeyey oo goolka baleejaha caawiyey waxaana dhaliyey ninka lagu magacaabo abdon kadibna ciyaaryahanka ferman lobes oo ciyaaryahankan waa ciyaaryahan inabaan nacadan aad u khatar badan ee goolka barbaraha keenay oo waa goolka laba iyo labo markay marisay rafiinaha ayaana goolkaasi ka caawiyay taa oo ka dhigan in hadda hogaanka horyaalka wadanka sbein ee liigaha baarsha hadii markaasi dabcan caawa ay guuldaro ay kala kulanto ama haddii guuldaro markaasi dabcan real madrid gasho ama jeruna waxa weyaan weli weyheen doonaan horyaalka laakiin caawa real madrid ayay badiso jeruna ay badiso kaalinta saddexaad ayay usoo laaban doonaan kooxda cagta barcelona laakiin baarsha tan iyo xilli ciyaareedkan horyaalku toddoba kulan ay ciyaareen toddobadaasi kulan shan kulan ayay badiyeen laba kulan ayay barbara galeen wax guuldaro ah weli maysan la kulmin waa bitin sidoo kaleetana siddeed iyo gool ayay dhaliyeen oo siddeed gool keliya laga dhaliyey toban gool oo nadiifna way haystaan marka barcelona waxa weeyaan xalay inay dhabaculamaysa waxay ka dhigan tahay haddii ay badiyaan kooxaha jeruna idiil madrid ay markaa dabcan laga sare mari doono iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona xalay waxa weeyaan waxay doonayeen mar inay kambaag sameeyaan lakiin taasi way noqon weysay kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta barcelona kooxda kubadda cagta saltafigo ay kambak ku sameeyeen oo saddex gooli labo laba gool looga hormaray ciyaarta markii siddeetan daqiiq markii maraysay laba gool ayay lahayd kooxda kubadda cagta saltafigo kadibna ciyaarta waxaa weeyaan roberto landuiski keenay goolkii kale goolka labaadna keenay roberto landuiski saddexaadna jowo konsil laakiin xalay waa u suurtageli weysay barsha in markaasi ay badiyaan marka waynu arki doona caawa hadii kooxda kubadda cagta madrid ay fursadan ka faa'iidaysan doonto iyo weliba kooxda kubadda cagta jeruna oo sanadkan innaba aan oo iyaguna caawa falaryaal la ciyaari doonto sidoo kaleeto talyaaniga haddiinu eegno kooxda kubadda cagta yufe iyagu way badiyeen waxay garaaceen kooxda aadka u dhibka badan ee lagu magacaabo leje hal gool ay kaga badiyeen masimiliano arigli waxa weeyaan sanadkan waxaa laga doonayaa inuu koob yuventus u qaado ama horyaal ha ama koob kale ha noqdo yufe hadda waxa weyaan lixdii kulan ugu dambeysay ciyaarayeen afar ka mid a talyaaniga horyaalkiisii ay guuleysteen iyagoona markaa labaiyo gool dhaliyo lix goolna laga dhaliyey yuventus xilli ciyaareedkan hal jeer ayaa la garaacay hal jeerna barbara ayay galeen hadda saddex iyo leeyihiin iyagoo markaa sanadkan waxa weeyaan aad iyo aad u khatar badan ciyaartooyda sida kiesa iyo milig waa ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta yuventus iyo ciyaaryaanka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo ciyaartooyda aadka u khatarsan sida lucoteli iyo rabiot iyo ciyaartooyda kale marka xalay markaynu eegno ciyaartu hal gooli waxba ay ku dhammaatay ciyaaryahanada leje way dadaaleen oo leje xil ciyaareedkan waxay ahayd kooxda ee markii la eego aan la garaacin waxay ka mid ahayd kooxaha ambiitika ah lix kulan ayay ciyaareen saddex ka mid ayay badiyeen labo kulan ay barbaro galeen hal kulan waana kulankii xalay la garaacay sideed gool ayay dhaliyeen shan goolna waa laga dheliyey marka la jaway wanaagsaneed oo shantii kan ugu dambeysay horyaalka ay ciyaarayeen ambitin ay ahayd laakiin kooxda kubadda cagta yuventus ayaa garoonkooda yuventus stadium ku garaacday hal gool iyo waxba yufa sanadkan waxa weyaan caadimaha eh, xilli ciyaareedkan waxaa jira kooxaha ambitina oo inter milan waxa weyaan sanadkan iyagu keliya ayaa ah kooxda ugu ambitinka fiican ama kooxda rikoorka wanaagsan ku socota dhanka talyaaniga inter milan iyagu shan kulan ayay ciyaareen shantawaba ay badiyeen afar gool ay dhaliyeen waana kooxda difaacoodu aad u wanaagsan yahay keliya hal gool ayaa laga dhaliyay South George Ball. Ah ouais. Ah, Shawki, avec Red waa hagaag markan haddiinu eegnana ah, eh, bal eh, kulamadii eh, xalay kooxda kubadda cagta man united iyagu way badiyeen xil ciyaareedkan ama laba guul ayay gaareen oo markii la eego marbaale iyo hal gool waxba ku garaaceen marna waxay garaaceen kooxda kubadda cagta crystal balas xalay saddex gooli waxba tanhaag wuxuu doonayaa koobkan inuu difaacdo wareegga sodon labaad ku gudbeen iyagoo wareegga lix tobanka waxay usoo gudbeen kooxda kubadda cagta united garnajow ayaa goolka kuwaad dhaliyey kadibna kasamiro ayaa labaad dhaliyey kii saddexaadna anton marshal ayaa markaas dhaliyey goolka samirow dhalinayay waxaa caawiyey mont oo xil ciyaareedkii markii ugu horeysayba gool caawinaa siiya kooxdiisa iyagoo markaa dabcan manchester xalay shaxdiiay ku ciyaareen waa shax aad aad u badan amrabat isagu waxa uu ku wanaagsan yahay meelo badan ayuu ka ciyaari karayaa hadda xalay oo kale ambarbaad waxaa la ciyaarsiinayey garabka midig ayaa la ciyaarsiinayey eh, halka garabka bidixna uu ciyaarayay ciyaaryahaanka kale ee lagu magacaabo diego dailot isagu waxa weyaan marka waxaa aad iyo aad marka loo ammaanayaa eh, ninka lagu magacaabo ambarbaad oo xalay aad aad u dadaalay sidoo kaleeto markaynu eegno garnacho waa ciyaaryahaan inna baanan caadi ahayn isagu waxa weyaan waxaa ku wanaagsan yahay ciyaaryahaankan markii uu bedel kusoo galo laakiin wiilkan waa wiil mustaqbala ah, waxaana la aaminsanya inuu ka mid noqon doono ciyaaryahanada ugu wanaagsan mustaqbalka haddii uu sii joogo koox kubadda united sidoo kaleeto xalay waxaa aad iyaad loo ammaanaya ciyaaryahaanka lagu magacaabo balesteri inkastoo ciyaaryahaankan waxa weeyaan gool uusan dhalin ama gool uusan caawin laakiin xalay aad iyaad u dadaalay sidoo kaleeto waxaa aad iyaad loo ammaanaya ciyaaryahaanka daadeer ee lagu magacaabo hambal wiilkan waa wiil daayar oo mustaqbala ah, waxaana loo arkaa ninkan booska bruno fernandes ninkii buuxin lahaa mustaqbalka Eh, xalay markaynu eegno bruno fernandes oo kale lama ciyaarsiin oo isagu waa la nasiisinayey andabig isagu waa uu ciyaaray hochland toddobaatan iyo ayaa la keenay halka marcos rashford isaguna waxaa weyaan kulankaasi la nasiisiyey maadaama gool horeba manchester united ay garaaceen kooxda kubadda cagta crystal palace oo qaybta horeba ciyaartu waxay ahayd laba gool ay ku lahaayeen manchester kadibna konton shan daqiiqabo ciyaartu waxay ka dhigeen saddex gool iyo waxba marka xalay ma united waxa weyaan way badiyeen iyadana koox kubadda cagta united waxa weyaan shanta kulan soo socota shanta kulanba waxaa loo arkaa manchester united inay badin doonto maadaama kulamadaasi ay yihiin kulamo iska jeelcaan tusaalahaan kale man united waxay la ciyaari doonaan toddobaadka soo socda horyaalka crystal balas oo ay garaaceen isla garoonkooda ay ku ciyaari doonaan kadib galatasara la ciyaari doonaan kadibna bareford ayay la ciyaari doonaan inkastoo bareford dhib badan tahay kadib waxay la ciyaari doonaan koox kubadda cagta sheffield copenhaven ayay la ciyaari doonaan waxa uu noqon doonaa kulanka ugu adag macity waana kulanka soddon iyo labo maalin kadib oktoobar markii laga soo laabtay xulalka kulankaasi manchester united waxay garoonkooda kusoo dhaween doontaa masiti marka inta kale kulmada shanta kale soo socda manchester united waxay u tahay kulmo iska jilcan markaba united waxaynu ognahay xataa sergio rogolan ayaa laleeyahay dhaawac ayaa soo gaaray oo isagu waxaba shaki laga qabo kulanka soo socda inuusan ciyaari doonin weli lokashow ayaa ka maqan malaashiba oo ka maqan yahay wambisaka oo ka maqan yahay alexander martins shaki ayaa la gelinaya qudhiisii marka halka kooxda kubadda cagta ee crystal balas iyaguna xidigo u haween ama xidigo khatar badan ay ka maqnaayeen markan haddiinu eegnana kulmada caawa jira horyaalka laliigaha ayaanu ku bilaabeynaaye horyaalka wadanka sbain ee laliigaha kooxda kubadda cagta real madrid ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta las balmas santiago banabo iyo kulankan ka dhici doona eh, carlon geloti wuxuu doonayaa in eh, kulankii ugu dambeeyey la garaacay oo eh, dabcan uu badiyo kulankan maadaama kulankii ugu dambeeyey la garaacay sidoo kaleeto kahadle anjelotti markaynu eegno weli ciyaartoy badan ayaa ka maqan sida tubadkatawa meletaw ardagular oo mar dhaawac soo gaariya laba bil sii doona laakiin kulankan taageerayaashu real madrid waxay ku faraxsan yihiin inuu soo laaban doono finicias gr oo kulankan dib ugu soo laaban doona sidoo kaleeto waxay ku ciyaari karaan shaxdan judi bilgham rodrigo iyo fenicia gr eh, halka mofinka iyo jomeni falfardi wada ciyaari doonaan sidoo kaleeto david alaba iyo ante rodriger najow iyo weliba ciyaaryahanka mendi iyo keb kusoo bilaaban doona shaxda kuwaad caawa kulanka las balmas ee soo geli doona caawa sideedda ama laba saac ama sideedda habeenimo caawa markaynu eegno kulankaasna kulan xiise badan ayuu noqon doonaa laakiin waxaa laga yaaban yahay kooxda caawa hogaanka horyaalka laliiga gacanta ku qaban doonta waana kooxda ay leedahay ama milkiliyadda ama markaynu eegno ay walaalo yihiin kooxda kubadda cagta oo carab ayaa kooxdan jeruna lagu magacaabo oo mancity iyo weliba jeruna waxaa isku leh oo markii la eego jeruna sanadkan waa sanad inabaanan caadiyan waxay ka mid tahay kooxaha aadka u khatarta badan xilli ciyaareedkan sbain markaynu eegno kooxda kubadda cagta jeruna lix iyo toban leedahay xataa waxay ka sareysaa kooxda kubadda cagta real madrid oo shan iyo leh jeruna lix kulan horyaalka ayay ciyaareen shan ka mida way badiyeen marka iyagoo lix gool laliy keliya gool laga dhaliy marka jeruna caawa laakiin waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta florial marka jeeruna waxaa jooga ciyaaryahaan inabaanan caadi ahayn oo markaa dabcan u badan ciyaartooyda dalasho ahaan kasoo jeeda wadanka ukrein waxaa jira ciyaaryahan lagu magacaabo david lobas sidoo kaleeta ninka la yihahdo alex karsha waxa ay ka mid yihin ciyaartooyda aadka u khatarta badan waxaa jira ciyaaryahan lagu magacaabo hareera oo isagu khatar badan morera ciyaaryahaan kale oo aada u khatar badan iyadoona markaa aad iyaad ciyaartooy badan ay joogaan jaruna oo ciyaaryahaan aad u khatar badan ay joogaan laakiin caawa waxay ka imaan doonaan kooxda cagta valerial valerial waa mid ka mid a ah kooxaha sbain ugu khatarta badan eh, iyadoona markaa eh, kulankan caawa garoonkooda kusoo dhaweyn doonta kooxda cagta valerial ee eh, kooxda cagta jeruna kulankii ugu dambeeyey ama dhammaan kulamadii ay wada ciyaareen jeruna iyo valerial toban jeer jeruna ayaa badisay halka toban jeerna ay badisay kooxda cagta valerial saddex ka midna barbarayay galeen laakiin saddexdii kulan ugu dambeysay ama shantii kun ugu dambeysayba falaryaal way ka adkaanaysay kooxda kubadda cagta mar laba gooli hal mar hal gooli waxba mar hal gooli waxba mar saddex iyo hal mar hal markaa taa oo ka dhigan in markaa caawa haddii ay badisa laakiin horyaalka sbain ay gacanta ku dhigi doonaan oo ay maamulkiisii la wareegi doonaan oo ay dhibco kaga qaban doonaan kooxaha waaweyn barcelona real madrid iyo atletico madrid iyo ay kaga qaban doonaan ugu yaraan laba dhibcood ama hal dhibcood marka caawna kulankaasi muhiim ayuu noqon doonaa koox kubadda cagta jeruna dhanka kaleetana talyaaniga kulamo xiise badan ayaa jira inter milan oo qaab fiican ku socota xil ciyaareedkan lana saadaalin inay ku guuleysan karayaan iskudeetaha sasuul ayay la ciyaari doonaa caawa tobanka habeenimo ribirman iyadoona koox kubadda cagta inter milan sanadkan waxa weeyaan ay aadaad u khatar badin napoli iyaguna udines ay la ciyaari doonaan tobanka habeenimo oo ribirman sidoo kaleeto efekaabka kulamo xiise badan ayaa jira chelsea garoonkooda stafo bridge waxay kusoo dhaweyn doontaa koox kubadda cagta breton oo innabaanaan caadeen marka caawa waxaa laga cabsi qabaaba chelsea in shan gool ama saddex gool ama afar gool looga badiyo inkastoo chelsea eh, inuu arki doono haddii kulankan ay badin doonaan laakiin chelsea sanadkan sanad umaaha marka waxa weye arki doonaa laakiin waxaa la saadaalinaya saddex gool iyo hal inay chelsea kaga badin doonto koox kubadda cagta breyton sidoo kaleeto bremford iyo arsenal ayaa wada ciyaari doona iyadoona koox kubadda cagta waxa weeyaan ay ka maqan yihiin sida ciyaaryahaanadan ee eh, lagu magacaabo rico herry iyo ciyaaryahaanada kale ay ka maqan yihiin oo aad u khatar badan laakiin arsenal iyagu waxa weeyaan garoonka bremford iyo caawa ku ciyaari doonaan bremford community stadium michael arteta iyo thomas frank ayaa swajahaya kulankaasna waa xiise badan yahay lagu garaaco gebi ahaanba koobka karoo kaabka waa ka hareysaa halka man city iyo newcastle united iyaguna ciyaari doonaan oo newcastle united garoonkooda ee james berg stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda beb guardiola marka beb eh, guardiola inta badan wuu ku adag yahay markaynu eegno shantii kun ugu dambeysay afar ka mid ah ayuu garaacay kooxda kubadda cagta newcastle marka waynu arki doonaa hadii michael arteta uu garaaci doono newcastle sidoo kaleeto kulmo kale ayaa jira sida kulanka westerham iyo u dhexeeya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo losolen city liverpool iyaguna laser city ayay la ciyaari doonaan kulankan waa kulan kale oo xiiso badan laser iyo liverpool ayaa iswajahaya kulankaasina kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa mon ami, si tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'aime vite à la base, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et bien faire la waagawel waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho markan waxaanu eegeynaa bal arsenaal toddobaadkan gudihiisii markaynu eegno sidoo kaleeto xil ciyaareedkan Eh, maadaama ciyaaryahaano muhiim ay ka dhaawac iyo sidoo kale kooxaha waaweyn sida man city sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ilaa chelsea ilaa liverpool kooxa waaweyn ayaynu eegi doonaa cabdulahi bootan iyo lajo bal cabdulahi soo dhawow arsenal ayaynu ku bilaabeynaa ganaris toddobaadkan iyo waxyaabaha ugu waaweyn laga diiwaangeliyay waa maasanta cabdirasiid barnaamijkan waa ku dhowahay haddii aan ku hormarno xaaladda arsenaal haddii aan kasoo qaban kulankii ugu dambeeya oo ay la ciyaareen naadiga tottenham waan ognahay in derby london xifaaltan aad u adag uu labadan eh, koox markay wada ciyaarayaan haddana caqabada ugu weyn oo jirta waxaa laleeyahay cabdirashiidow arsenaal waxay wajahaysaa markaan dhaawacyo aada u fara badan horey waxaa uga maqnaan adigan eh, xidiga ay kamid yihiin thomas barty sidoo kale eh, martinelli waxaa laleeyahay waxaa ku darsamay xilligan trosad iyo sidoo kale bukaya saka hmm. waxaan ognahay arsenal arsenaal kulamada soo aadan idil inay ciyaarayso markaas kulamo aad u adag marka laga soo tago kulamada champion league iyo sidoo kale f l ka waxay la ciyaari doontaa chelsea iyo sidoo kale manchester city in dhaawacyada intaan la eg ay soo gaaraan naadiga xilligan islamarkaana ay sugayaan kulamo sidan u waaweyna waxaa laleeyahay arsenal waxay ku ridi kartaa rajabel iyo sidoo kale quus kale mm taas ayaan waxaa laleeyahy waxay cabsi gelin kartaa macalinka eh, arsenal arteta iyo sidoo kale jamaahiirta inta badan ku riyoonayay inay koobka premier leaga mar uun ruuxi karaan haddii aan kusoo laabano kulankii ugu dambeeyay emirates ka raacay ee la yeesheen tottenhamna arsenal kulankaas waxaa la karaa waxa ay ciyaartay iyadu xitaa mataqaan ah, oo kulankaas jahwareer aad yani weyna ka dhex muuqday diglan eh, rees ciyaarta in laga saaro keliya dhaawaca ma ahayn waxaan isleeyahay fahandarro kalaa jirta iyadana iyadoo la arkayay in aysan wax kuba xirfad ah oo la abuuri karo ama la joojin karo inaysa jirinin isku dhexyaaca markaan ku yimid arsenaal waxaan cabdishiidow isleeyahay sanadkii hore waxaa xasuusanaa iyadoo ay sagaal kulan oo kale ka dhiman tahay in xidigaha qaar ay daaleen oo ay niyadjabeen hmm. arsenaal tioo kalea ku dhacda kulankan markii kulanka qaybta horeba intii la marayay oo ay goosha lahaayeenba hmm. waxay awood waayeen inay kulanka xakameeyaan saas daraadeed arsenaal hal dabeecad oo ay leedahay ayaa jirto mar walba oo qoobba qoob lala ciyaaro ama kubad raacashada lagu badiyo arsenaal way wareertaa adkeysina malahan inay markaasoo kaleeto iyaduna wax lala ciyaaro kale ciyaarto arsenaal oo kamid ahayd eh, naadiyaasha inta badan baas ka dhisa ayaa waxaa la arkayay in aad yani korkeeda loogu dhisa kubada badan hmm. soona uu ka faa-iideysta markaas kubadihii eh, fursadihii ay heleen gorgino eh, oo xitaa bedel lagu keen ciyaarta lama uusan qabsanin sidoo kale garabkii martinelli iyo trozard aada loo tabay macalinkana inta badan muusan ku fikrin garabkaani wuxuu sameeyey bedelo markaas aan loo baahnayn tusaale waxay ahayd ciyaarta inuu nelson oo kale kusoo bilowdo garabkan ciyaartana inuu inkaytia kusii hayo boqolka daqiiqo iyana waxaa isleeyahay fikirkayga sax ma ahayn waxay ahayd in jesus loo dhaafo ciyaarta ama labadooda uu kala reebto oo mid uu bedelka keeno todobaatanka marka la gaaro maadaama uun aad weyn la ciyaaray aad aad eh, michael arteta markaynu eegno dhanka golahayaha waa laisku haystaa oo mhm. taageeryaasha qaar waxay leeyihiin eh, ramsadali waa u qalmaa golahayaha kooxda koowaad ee eh, kooxda mhm. kubadda cagta arsenal mhm. sidoo kaleeto beryahan ba waxaa markaasi dabcan golahayaha kaleeto noqonaya golahayaha reer sbain ee aadka u badan raya david raya marka taageerayaasha maku qanacsan yihiin david raya inkastoo david raya ilaa had qalad uusan lahayn wuu wanaagsan yahay boqolkiiba boqol isleedahay sanadkan david raya Eh, maadaama hadda kulmadii ugu dambeysa ama afartii jeer ugu dambeysaba kusoo bilaabanayay champions league weliba horyaalka premier leagueba david raya in maaragtay dabcan lasi ciyaarsiiyo adiga hantaada ma aaminsantaha masi eh, waa mahadsan cabdishiid taageerayaasha arsenaalna inay eh, ila qabaan rajeynaya inta badan macalimiinta kooxaha waaweyn layliya markay haystaan laba goolkibar ama laba gool hay oo isu dhigma waxaa lagu yaqaanay inay dhiilsiyaan ama ay kala ciyaarsiiyaan tartamada macalin arteta waxaad moodaa inuu aad ula dirirayo saxaafada ingiliishka oo inta badan buunbuunisa ciyaaryahanada kasoo jeeda england oo mar walba oo ciyaaryahankaas hadda eh, waxaa ognahay inay dhaheen ma raayaad u gelinaysaa eh, eh, kaydka taasna ay keentay xitaa in champions league iyo horyaalka la isugu daro david ray macalinka marka waxaan dhihi karnaa wuxuu la xifaaltama saxaafadda waxaana fiicnaan lahayd inuusan saxaafadda dheg jalow uu soo jeesto islamarkaana labada goolkiibare uu haysto inuu isku macbilaysto oo uu markaasi midba kulan uu ciyaarsiisto waxaa ognahay in ay soo socdaan kulamo aada waaweyn eh, in hal qof la ciyaarsiiyo eh, soddon iyo sideeda kulan eh, maaragtay seasonkana waxay keeni kartaa arsenal horey usoo baratay oo sanadkii hore bukaaya saaka bedel aan waa la meeshii ay gaareen iyagoo ugu dambeyntiina ku fashilmay daal badanna uu ka muuqdo kulamadii u dambeeyey marka arteta waxaan leeyahay aragtidiisa ah in hal goolkiibar ama hal gool haye la dheelsiiyo tartamada oo idil aniga ilama saxna waxay ahaan lahayd eh, waxay ugula ficnaan lahayd in eh, tartamada loo qaybiyo labada goolkiibar mm. oo champions leaga iyo sidoo kale fa kaabka iyo koobabka kale oo soo harana mm. eh, loo daayo hal goolkiibar horyaalka haddii uu danka leeyahayna uu xooga saaro hal qof oo keliya doorashadana saa iskale aadaad markaynu eegno eh, falaqayaasha horyaalka bermeliga sida geeri nevil iyo eh, ninka lagu magacaabo ee eh, garaaga iyo dadkii waaweynaa mm-hmm. inta badan waxay falaqaynayaan ganar sanadkan weli in mm-hmm. markaas ka jilcan tahay qaybta gooldhalinta oo mm-hmm. markaynu eegno bukahay saka ayaa ugu fiican afka hore markii la yidhaahdo martineli inkastoo u asag inta badan uu waxaweyaan markuu joogo wanaagsan yahay laakiin waxaa leeyahay lambar sagaalka mhm. gabriel jesus iyo mhm. weliba ninka layihahdo inkatia xaaladooda ma sahlan ayaa leeyahay marka waxaa leeyahay oo fariin waxaa loo dirayaa kooxda kubadda cagta ganaris mhm. in markaa lambar sagaal ay soo qaataan waxaana laleeyahay waxaa macquul ah in eh, soo qaataan ciyaaryaanka lagu magacaabo evantoni evantoni hore waxa uu sheegay in kooxda kubadda cagta arsenal uu jeclaan lahaa inuu ku biro adig marka lambar sagaal xoogan Mm-hmm. is leedahay qandaris oo kale u baahantaha inkastoo fursado badan ay khasaariyeen kulanka sporis ninka lagu magacaabo gabriel jesus iyo inkate mm-hmm. eh, waa aaminsanahay falaqayaasha fikirka aaminsan oo ah in arsenal lagu soo daro eh, qof lambar sagaal ah oo markaas goollarintiisana aad u fiican tahay mm-hmm. eh, halkaas keliyana ma ahane cabdirashiidow dhibaatada ugu weyn arsenal wajihi doonto xil ciyaareedkan haddii ay dhacdana waxaa ka mid ah labada ciyaaryahan ee bactri yani jooga daafac dhexe hadii la waayo mid kamid mid ah in haddana dhibaato kale ay doonto oo ma jiro ciyaaryahan kale oo u dhigma ama yani booska si fiican uga soo bixi kara mm. marka e, e, saliba iyo sidoo kale gabriel magles ay labaduba dhaawac aadeen wax walbaana dhici kara mm. e, saasoo kale marka waxaa fiicnaan lahayd in hal daafaco adag sidoo kale si lamid ah eh, hal weeraryahan lambar sagaal ah mm. in lagu soo taro sidoo kalena bukayo saaka inta badan waa halka qof oo hadda ugu dhaqdhaqaaqa fiican marka la fiiriyo eh, arsenal xidigaha u jooga walow aan la xaqiri karin kabtanka eh, odigaad oo kale oo aad u fiican dhalintiisa iyo sidoo kale qaabka ay isu fahmeen labadooda marka fikirka ah in arsenal lagu soo daro number sagaal fiican oo dhaliyo ah oo xoog leh kubadda xoogsan kara waa soo dhaweynaa waana macquul gabriel jesus ma xuma oo weeraryahan hawshiisa qabsan kara wuu yahay laakiin inta badan ciyaaryahankan ciladan u haya waxay tahay in uu markaas lamber sagaal keliya uusan markaas taagnaaneyn uu yahay ciyaaryahan mar walba degayo gadaal u laabanayo kubadaha inuu kasoo shaqeeyo qaarkood isku dayayo eh, xidigaha inta badan goolasha badan dhaliyana waxaa lagu yaqaanaa inay yani fursadgaad ay noqdaan oo ay sugaan kubadaha diyeeshaha ka imaada ama dadka khadka dhexe kubadaha ay kusoo xiraan marka eh, jesus kubadan friiga ah uu dheelayo say xitaa dhibaata u keenaysaa halkaas waxaa ku imaanaysa hoosudhac inuu ku imaado goolashii laga filayo inuu dhaliyan waa hagaag wel waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho eh, markan cabdulaahiyow haddiinu eegno eh, dabcan falaqeed weli waa noo socotaaye eh, kooxda kubadda cagta manchester united waxa weeyaan inkastoo toddobaadkan laba jeer ay guulaysatay mm. laakiin ma united waxaynu ognahay in waxa weeyaan xilli ciyaareedkana ka jaban tahay mm. weliba oo keligeeda maaha mm. oo waxaa ka jaban tahay kooxda kubadda cagta chelsea manchester laakiin waxaa sii haystaa ibtilada kaleeto waxaa leeyahay waxa weeyaan xidigihii qaarkood sanjo oo kaleeto waxa weyaan dagaal mm-hmm. ayuu kiciyey mm-hmm. oo waxaynu ognahay eh, marka manchester unitedna haalad daran ayaa haysata waxaynu ognahay in kooxda kubadda cagta eh, chelsena sidoo kaleeto haalan ayaga gool badan markuu inagna xataa kooxda kubadda cagta chelsea waxaa leeyahay xilli hore mm-hmm. iyo hadda markii laisku soo daro goolasha ay dhaliyeen horyaalka premier league waxaa ka badan ay hirin bal manchester ayaynu ku bilaabeynaa eh, manchester markii aynu eegno kooxda kubadda cagta united cilada haysata waxay tahay tababaruhu wuxuu doonayaa ciyaaryahanada maaragta mhm. in maxaa la yidhaahdaa dabcan haddii ay isdagaalaan ay isqabtaan mhm. inuu ku qasbo inuu kuraalageliyo haddii kale mhm. uu kooxda uu ka saarayo marka manchester sidoo kaleta xaaladeed ma sahlana bal adig ahaantaada maxaa kaleeda manchester tobabarahan muuqaalmaa ah inuu sii leeliyo kooxda kubadda cagta united waa mahadsan cabdirashiid oo manchester united haddii aan eegno iyada dhankeeda manchester cilada ugu weyn u haysato waa macalin hmm. waxaan u sababeyna waxay tahay macalinka markuu naadi laylinayo waxaa laga rabaa in saaxiibtinimo kala xabuuran naadiga xidigaha uu maaragtay si fiican xiriir ula yeesho hmm. sida macalimiin badanoo bermerleague hadda ka ciyaaray sameeyaan sida eh, waxaan ognahay kolob horyaalkii iyo jambiyoonkii iyo koobabkii uu qaadayba saaxiibtinimadii uu ku qaaday hmm. oo ahayd inuu ciyaaryahanada ka dhigtay ilmihiisa oo kale aysan jirin wax canaan iyo dagaal ah hmm. isagoo haystay xidiga badanoo dhowr ahna isku xalistay wax walba uu markaasi eh, u joogay xerada eh, tenhag marka eedan u haya waxay tahay inuusan ahayn macalin isku hayn kara xidigaha naadiga jooga waxaa intaasu dheer inuu yahay nin aad u madax adag oo amarkiisa inuu shaqeeya raba mm. waxay ku kala tageen waxaan ognahay ronaldo oo mm. maaragtay dagaalka ugu weynaa markaas uu ka dhex qarxay si lamidana hadda sanjo aan ognahay ciiryahan dayaraa waayihiisii brushi dortmona aan ognahay waxqabadkiisii xataa markuu joogay hadda markii la keenay manchester united bandhigiisa uusan xumayn inuu yani ku haysto aniga raali geliyo raaligelinta macalinka waxaa ka muhiimsan oo ka weyn Eh, natiijada naadiga eh, because naadiga waxaa taageera eh, malaayiin dad ah oo maalin walba usoo xaadira daawashada ciyaarta markaasi sidoo kalena naadigu wuxuu leeyahay naadiyaal badan oo la xifaastama mm. oo tartan kula jiro marka in shakhsiyadaada raaligelinta uga baahan tahay naadigii u burburo oo maaragtay meel hoose u gaaro waa eed ah, macalin eric tenhag saarayo manchester united kulanka ugu dambeeya haddaan kasoo qabano oo mm. kale amrabat aad iyo aad u fiicnaa ciyaartiisii wala bedel lagu saaray markii dambe sidoo kale waxaa laleeyahay manchester united mount maysan ku faa'iidinin oo sida ay arsenal havertz ay ugu wareersan tahay oo kale yuu asna ugu wareersanyahay manchester united waxaa la arkayay kubado badan uu markaasi eh, qaab qaldan markaas ula falgalay si kastaba cadushidow manchester united cilada ugu weyn oo haysataa waa macalinka waxaana qabaa haddii macalin fahmi kara naadigan loo keeno in uu markaasi eh, wax badan ka bedeli karo kulanka ugu dambeeya everton ay la ciyaareen oo kale haddii aan kasoo qabano hmm. eh, bruno fernandes oo ahaa xidigaha inta badan goolasha laga fisho islamarkaan kubada hore u wada macna erig tanhag waxaa la arkayay ciyaarta intii isagoo inta u wacay gadaal u celiyay oo arkay bruno fernandes oo daafactamay adiga madaafac la-aan haysa ha malemiya hmm. eh, manchester united madaafac la haysa marka eh, gadaal loo soo celinayo eh, bruno fernandes oo kale waxay ahayd naadigu inuu natiijo insi la sameeyo hmm. waxaa inta usii dheer rashford ciyaaryahan inta badan kelgiis inuu meesha maaragtay u madaxweyneeye rabo waay mana suurtagalayso wadashaqeynta naadiga natiijadiisa waxay ku imaataa wadashaqeynta ciyaaryahanada afka hore ka ciyaara iyo sidoo kale qad ka dhaxda haddii aysan jirinin marka iskaalmaysi ama sidoo kale in laisgarab siiyo isfahanna uusan dhicinin waxaa adkaanaysa natiijo in markaas naadiga loo horseedo rashfordna waxaan arkaynaa mar walba kubadaha u helo inuu keligiis go ka gaaro waxaana fiicnaan lahayd rashford in yani e, snaftirkiisa macalinku uu la hadlo uu yiraahdo e, sidaan wax ka bedel laakiin muxuu la hadlaaba rashford isagaa u baahan macalin islaamku in lala hadlo oo la yidhahdo isbedel sameey waya eh, ugu dambeyntii haddaynu egno waxaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijka kooxda kubadda cagta chelsea mm-hmm. waxaa weeyaan haala daran ayaa haysata mm-hmm. eh, markaynu egno kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan ama sanadkanba mm-hmm. waxaa weeyaan wax ka yar saddex kulan oo horyaal ayay badiyeen mhm. saddex kulan mhm. horyaalka bermeliga iyadoo sanadkan hadda gabogabo uu sii marayo mhm. sidoo kaleeto waxaa leeyahay tan iyo garham botter markii uu kasoo tagay kooxda kubadda cagta chelsea ilaa iyo hadda oo frank lambard ilaa ninka eh, kale ee si kumeel gaarka loogu dhiibay iyo macalinka hadda tababaraha eh, ninka lagu magaca bogentino tan iyo markaas waxaa leeyahay waxaa waaye ilaa laba kulan ay badeen keliya laba mm. kulan keliya ay badan leeyahay aad iyo aad markeena waa mm. egrob sidoo kale too kooxda kubadda cagta Chelsea waxaa leeyahay labada bil soo socota waxa ku soo wajahan mm. kulamo aad iyo aad holac u ah oo markeenu eegno kooxda kubadda cagta Chelsea bisha December iyo bishan October soo socota waxaa leeyahay shanta kulan ku soo wajahan ama kulamada su'aalahan oo kale Fulham ay la ciyaari doonaan 2 October kadib bernley la ciyaari doona todobada oktoobar sidoo kale ganars waxay la ciyaari doonaan koiyo labaatanka oktoobar brenford ayaa ugu xigta spols ayaa ugu xigta mancity ayaa ugu xigta newcastle ayaa ugu xigta breton ayaa ugu xigta munite ayaa ugu xigta everton ayaa ugu xigta marka december sagaalka december mm. ilaa iyo waxaa weeyaan waxaa leeyahay waxaa kusoo wajahan toban kulan oo aad ad adag mhm. mase leedahay markaa buja in maaragtay yani inkastoo kooxda kubadda ah cagta jalsiya dhaawacyo rayaadiyey oo mhm. xidigo badan ay ka maqayeen sida christopher nkunku jaloba mhm. ris james bedshil fofana jaguameka iyo ninka lagu magacaaba baromio olafia mase leedahay tobabarahan uu sii joogi doonaa maadaama eh, shantii kulan ama lixdii kulan ugu dambeysay horyaalka bermeligu ciyaaray keliya hal kulan uu badiyey waana kulankii baaleey liverpool barbaruu la galay sidoo kaleetana saddex ka mida waaba la garaacayba waa mahadsanta cabdirashiido horta marka la fiiriyo chelsia loogama baranin macalin sidan oo kale in u silciyo inay sii haysato mana filaayo bujitino inuu sidan kusii joogi kara hadduusan xaaladan wax ka bedelin cilada kaloo jirtaa waxay tahay chelsia lacagaha ay suuqa ku qarash garaysay mm. yaana adiga waalay mar walbana bareesharku waxba masoo kordhiyo waxuu haleeyaa Eh, tusaale ahaan waxaa naqaanaa xidigaha bermerliga ka ciyaara xidig walba xidiga kale intuu ka qaalisanyah mm. uu ka bareshar badanya taasna waxay sababtaa ugu dambeyn in ciyaaryahanku fashilmo oo la isagoo boqol milyan laga bixiyey mm. yuu intaa markaas dana qaban waaya celsia waxaa haysta waxay tahay in ay lacagtii ugu badneed suuq ku qarash karaysay mm. haddana aan wax marmarsii ah loo haynin ciyaaryahan weyn oo bandhigiisa la ogyahay oo ay dhigi karto dhaawacu nooga maqan yahay dhammaantood ciyaaryahanadaan hadda dhaawac oga maqan xitaa haddii ay soo laabtaan waxaa laleeyahay ma jiro qof maarata foom fiican haysta ah, oo laleeyahay haddii uu jalis usoo laabto ha ballan wata leey haduu jalis usoo laabto qofkaan wax badan uu ka bedeli karaa ma mm. jiro macalinka bujitiino haddii aan usoo laabano bujitiino ninku cusub ma ah bermerliga waa ogeyn inuu totaham ka dhigay naadi aad iyo aad u dagaalanta mm. laakiin jelsiya waxyaabaha haysta waxay tahay jelsi bildhabay u baahan tahay soo kabashadeedu wax oo hadda lagu dhisi karo fafana iyo sidoo kale xidigaha e, keydka ku jira ama jomeka e, e, iyo xidigaha dhaawac ku maqan wax lagu xalin kara maa dhibaatadeeda ah. waxay u baahan tahay in recovery samayso oo macalinku sameeyo adlisti inuu kulamada uu raadsado bareejo inuu galo mm-hmm. hadduu wax waaya xitaa mm-hmm. laakiin in adoo naadib premier leaga ka ciyaara jambion haysta taariikh leh maaragtay qarash usa kugu yarayn haddii xitaa la dhihi financial issue a haysta oo naadiga adiga eh, suuqa ma aadi karto waxbay ahaan lahayd ama dhaqaala dara haysta la dhihi lahaa laakiin adigu lacag haysta garoon haysta eh, taariikh haysata xidiga haysata inay sidaa noqoto mm. eh, waxay sumcadil ku tahay maamulka chelsea sidoo kaleeto macalinkaba macalinka marka waxaa kula tali lahaa inuu naadiga ugu yaraan uu ka daayo kubadaha uu mar walba ku raadinayo fursadaha inuu ku abuuro mm marka hore inuu isku dayo inuu kubadda haysto mar walba ood kubadda adigu maamusho mm. waxaad heli kartaa inaad fursad abuuri kartid laakiin kubaddii meeshaan lama dhiso lama maamulo bes fursadaa la raadiyaa fursadana lagu soo dabamarayn karaa oo mar walba ciyaaryahan ama eh, koox duulaan tagtay hmm. in lasoo dabamareeya aaday u fududahay marka jelsiga eh, inkaarta haysata ma yaree jelsi hmm. ha loo duceeyey jelsiga <laughs> waxay weli u baahan yihin waryahan soo qaataan hmm. bargentino waa hadlay waxa uu shaaca ka qaaday in markaa dabcan jelsiga kubadda haysashadeeda wanaagsantaa laakiin ibtilada waxay ta dhamaystir la waxa weeyaan waxaa leeyahay raxmed saliin oo kaleeto waa iska khasaariye sidoo kaleeto ciyaaryahanada kale sida eh, ninka lagu magacaabo jackson oo kale in kastoo haddaa soo baxay ama uu kusoo laabtay laakiin weli chelsea waxa weyaan goodalintii way ku dhiban tahay kadhexgale jelsia starlin iyo jackson goolo laga sugayna ku badsumi lahaa <laughs> eh, starlin waxaa ognahay inuu yahay nin aad u khasaarin badan jasonna kubadaha qaar waa arkaynay ah. jahawareerka ku dhacayo inta badan marka ila ma aha in usii fadhisa dadkan oo itiraado eh, dadkaana naga dhaawacan ama dadkaana ka sugayna natiijo jelsia eh, waxaa laga rabaa hmm inay suuqa aado mm. dad fiican oo wax ah ay meeshaan keento ha waxaa ognahay mm. ayadoo intaan xoogaa ka liidato ka ciyaaryahana yar ah. ee jalsi wax weyn soo qabatay oo bandhig fiicanna ay ka samayso horyaalka marka laguma dhaqi karo carrigan mm. starlin iyo sidoo kale jackson iyo xidigaha la midka meesha jooga aad iyo aad waayahay cabdulahi waa mahadsan tahay ugu dambeyntiina haddiinu kooxda kubadda cagta barcelona iyo wataaka dhigay barsha sanadkan waxay doonayaan horyaalka eh, laliigaha inay difaacdaan laakiin kooxda kubadda cagta real madrid haddii caawa badiso waxaa weeyaan horyaalka gacanta ay ku dhigi doontaa inkastoo kooxda kubadda cagta jaruuna sanadkan laga yaaban yahay gudaana barnaamijka ciyaaraha dowladaacadda kulmiye magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya nolol kulanti